alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunة warafaca biha can اlqulubi اlakina wالصalaaةu waالsalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى alihi وصaxbihi aladina jacalhm اllah amanaة lلnasi wmina ama bacdu fahada huwa اdars الثالث والعشhruun min alkitaab الkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdaة اlaxkam min kalaami sayid اlanaam wuxuu hi alxaafid cabdاlghani almaqdisi raximah اllahu tacaala kitaabu الnikaax guurka kitaabkiisi weeye fiqiga waata loo qaybiyo afar rubuc rubucii cibaadaadka iyo kii mucaamalaadka ayaa inoo soo dhammaaday kii saddexaad baynu gelay labada horaana ugu waaweyn oo ugu ballaadhan annikaax luqa ahaan waa addamu indimaamu shayi bacdihi ilaa bacd in wax uu isu dumo oo isu tago ayaa nikaax la yidhaahda sharcanna waxaa loo yaqaanaa caqdun yaxilu bihi istimtaacu kulli min azawjayn biاlaakhar waa caqdi iyo heshiis xalaalaynaya labadii isqabay inay isku raaxaystaan oo ay isu bannaanaadaan kaasa waxaa la yidhaahdaa nikaax baa la yidhahdaa can cabd illaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu qala lana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaa macshara shabaab dhalinyarada jamacoodow man istaaaca kii awooda minkum oo idinka idinka mida albaaata waxa weeye galmada iyo guurku wuxuu u baahnaa yacni kharashkii iyo awooddii galmaba awooday falyatazawaj ha guursado fainahu maxaa yeelay guurku aqadu isagaa u laabitaan badan lilbasar arag wa axsanu isagaa u ilaalin badan lilfarji xubinta waman lam yastatic kaana awoodin inuu guursado facalayhi korkiisa waxaa a bisawmi inuu soomo fainahu maxaa yeelay soomku lahu isaga wijaaun dhufaan buu yahay yacnii shahwada ayuu ka jebinaya xadiidkan wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku boorinayaa dhalinyarada inay guursadaan amarna waa ku siiya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaana loo farayaa maqaasidda iyo masaalixda iyo danaha waaweyn ee guurka ku sugan hadday tahay maqaasid diiniya ujeeddooyin diiniya oo nabigu alayhi salaau wasalaam wax ka mida uu tilmaamay adu lbaar ilaahay baana faray qul lilmuminiina yauduu min absaarihim axsanu lilfarj farjigu hadduu baydhana waa min kabaa'ir dunuub qaybaha dunuubta qayb dhan buu hogaaminaya oo adunuub shahwaaniya kow waxa ka ah azina walciyaadu billah baa kowkaa kaasuu dawo ka yahay nabigu wuxuu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam maqaasidiisa diiniga ah qofku hadduu guursado ida tazawaja axadukum faqad istakmala shara diini falyataqi illaaha fi shari alaakhar midkiin hadduu guursado diintiisa kala badh ayuu ilaaliyay oo dhammaystira kala badhka kalewna ha ku dadaal marka inaad gabadh wanaagsan guursataa oo guur aad xaqiijisan lafteeda baa wax badan kugu kaalmaynaysa waa maqaasid diiniya almaqaasid nafsiya la soo koobi maayo qofku inuu xasilayo degay wa jacala minha zawjaha liyaskuna ilayha wa jacala baynakum mawadatan wa raxma waxaa weeye nafsiyaadkii iyo shucuurkii iyo waxaas oo dhan ayay iijaabi iyo wax wanaagsan ka dhigaysa maqaasid maaliya xoolahaguna waa ku urursamaya nin dhallinyaroo dhowr boqoloo dollar qaata odhanaya waxaanay guurkama kuma fillaa laakiin waxaa laga yaabaa hadduu guursan lahaa cunto fiicanna inuu cuni lahaa waxna isu gaari lahaayeen laakiin iskaabulanimadu inay wax badan ka baabiinayso ijtimaaciya xidid buu yeelanaya qaraaba usoo kordhaysa qof dhan buu nolosha la wadaagaya waxa weeye fawaaiddiisu aad bay u badanta sidaasuu nabigu calayhi salaau wasalaam si gaara welibana dhalinyarada nabigu calayhi salaau wasalaam ugu booriyey waayo waxay joogaan waktigii shahwadu iyo qofka awoodiisu ay xooga badnayd oo hadduu fursad xalaala waayo khatar uu ku jiro sidaasuu nabigu u dhiirigeliyey culimmaduna waxay yidhaahdeen guurka waxaa ku soconaya axkaamta kala duwan hadday waajib tahay hadday sunno tahay hadday tahay waynu gaari doonaa noocyo xaaraana baa ku jira laakiin asal ahaan waxaa la ysku waafaqsan yahay inuu mashruuc yahay min sunan اlأnbiyaai walmursaliin inuu yahay wuxuuna waajibayaa laba shardi marka la helo qurdubi waxa uu leeyahy labadaa shay haddii la helo ma haboono in la isku khilaafo inuu waajib yahay qofku haddii dareenkiisa shahwa uu badan yahay oo fitno uu ka baqayo guurkana uu awooday guurkana uu awoodaya labadaa haddii laga helo uu waajibay guurka uu awoodayana waxaa looga jeedaa wixii guur ku xasilay maaha sida dhallinyarada hadda guur v i b s ways oo doonaya qaab cayiman oo saaxiibadii ya oo shuruudo cayiman leh oo hoteello waaweyn leh oo waxa weeye miisaaniyad weyn loogu talagelay loogama jeeda waa wixii guurka ku xasilay ee suuragala mid toban kun guurkiisu ku kacayana waa jaraya ka badan mid boqol doollar hawshiisa ku dhammaysanayana waa la arkaa waxa weeye waa walikulli wajhatin huwa muwalliha waa suuqyo weeye xadiidka waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii guurka la awoodi waayo dhaqaalihiisa la waayo in waxa weeye soomka lagu dadaalo waman lam yastaطic facalayhi bisom soomka waxaa loo leeyahay soomka wuxuu wataa macnayaal gaara guud ahaan haddii la gaajoodo gaajada la badsado waxaa weeye qofka dareenkiisu waa daciifaya uu joogteeyo oo nafaqadiisa iyo dhiiggiisu ay yaraadaan markuu cuntadu yaraato laakiin hadda waxaa looga jeedaa cibaadada uu gudanaya lafteeda baa saamayn ku yeelanaysa in waxa weeye dareenkiisu uu jabo ama aanu fitnoobin waxaynu kaloo xadiidka ka faa'iidaysanaynaa dawadii haddii guur la waayo waxaa laga dhigay soom waxaa meeshaa ku baxay alistimnaa inuu qofku shahwadiisa qaabab kale u guto oo uu qacanta biyaha iskaga keeno iyo siyaabo kale oo aan guurna ahayn wixii xalaasha ahaan iyaduna waxay culimmadu u daliishadeen inay xaaraan waayo hadday bannaanaan lahayd dee iyadaana bilaasha qofku shahwadiisana gudanayaa waxa weeye culays badanna aan ku keeni waayo soonka waxa laga yaaba inu culays noqdo wacan anas bni malikin radia allahu tacaala canh ana nafaran koox oo min asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalam asxaabtii nabiga ka saaluu way weydiiyeen aswaaja nabiyi sala allahu alayhi wasalam xaasaskii nebiga can camalihi cibaadadiisay weydiiyeen fi siri hoos ahaan uu sameeyo oo bimacnaa xaasaskiisa mooyaane dadka kale aanay ogaan karin faqaala bacduhum barhkood waxay yidhaahdeen markii looga warbixiyey cibaadadii nabiga calayhi asalaau wasalaam riwaayadka qaar waxaa ku yimi kaannahum taqaaluuha waxaad moodaysay inay yaraysteen cibaadadii nabiga calayhi salaau wasalaam faqaala bacduhum waxay idhaahdeen laa atasawaju guursan maayo annisaaa dumarka wax guur la yidhahdo samayn maayo wa qaala bacduhum waxay idhaahdeen laa aakulu laxma hilib cuni maayo oo waxa weeye hilibka waan iska daynaya wa bacduhum barhkood waxa uu yidhi لا anaamu ku seexan maayo calaa firaashin gogol iyo firaash ku seexan maayo ciidda iyo sibirhkaa seexanaya wey fabalaga dalika nabiya sala allahu alayhi wasalam marka laa aakulu laxma iyo laa anaamu calaa firaash hilib cuni maayo alfaada kale waxaa ku yimi waan soomaya asuumu abada maalin walba waan soomaya laa anaamu calaa firaashna usalli leyla abadan habeen oo dhan salaatuleyl baan u taagnaanaya furaas ku seexan maayo macnahaasna waa yimi fabalaga dalika nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga ayuu arrinkaasi soo gaadhay faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa anaa calayhi waa ammaanay wa qaala waxaa wuri maa baalu aqwaamin qolyo xaalkoodu muxuu yahay qaaluu yidhi kada wa kada sidaa iyo sidaa laakinii hase yeeshee anigu usallii waan tukanaya waan tukada wa anaamu waan seexda yani habeenkii qeyb ka mida salaatuleyl baan tukadaa qeybna waan seexda wa asuumu waan sooma wa uftiru maalmana waan afuraa wa atasawaju nisaa dumarkana waan guursada faman ragiba ka diida ee naca can sunnati sunnadayda falaysa minii aniga igama mid aha bimacnaa hadyigayga iyo sunnadayda nin ku taagan maaha waa nin khilaafsan xadiidku wuxuu tilmaamayaa guurka iyo inuu yahay sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii ka horreysay walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaaja waduriya waa sunnadii ambiyada wuxuu kaloo xadiisku tilmaamaya diintu inay ku salaysan tahay altawasutu wاliqtisaadu wاlictidaal marka la cibaadaysanayo in la dhexdhexaadsado warawataynu usoo marnay xadiidkii cabdillahi bni camr bn اlcaas ina linafsika calayka xaqa walizawjika calayka xaqa walizawrika calayka xaqa waxa weeye faacطi kula dii xaqin xaqa naftuna xaq bay leedahay cibaadaduna xaq bay leedahay ilaahayna xaq buu leeyahy in intaba waxa weeye la jamciyo oo aan la talax tegin iyo in laga digayo xadgudubka iyo huluwiga in la talax tago culimmadu waxay yidhaahdeen waxa weeye shaydaanku laba waduu bini aadamka ka soo galaa dhinaca gaabiska iyo dhinaca talaxtaga walaa yubaali shayطaanu biayihimaa halaka alcabdu shaydaankuna ma kala jecla addoonku kuu ku halaagsamay ihdina siraaطa almustaqiim baynu salaad kasta ku ducaysannaa jidka toosan inaad hayso markaa dadka qaarna way ka gaabinaya dadka qaarna intay gaadhaan bay xagga kale u dhaafaya labaduba waxay ka siman yihin waxay ka siman yihiin jidkii toosnaa bay ka leexdeen midna xagga kale u dhaafay midna waa gaari waayo waa ka gaabiyey shaydaankuna waxaa leeyihi insaanka sida ilmaha yar buu la dhaqmaa qofka muslimkee doonaya inuu toosnaado markuu jidka toosan ku sii socdo dib buu usoo qabtaa uu ka fadhiisiiyaa xagga dambu kaaga imanaya uu ku jiidaya dabeedna qofka is adkeeya uu ku wadayaa ilaa uu soo fadhiisinay gaabiskaa uu ku hayna waa toobad keenay waa soo jeesanay salaadan tukanay jamcan ilaalinay dabaduu haya markuu u taag waayo uu ka quusto ayuu sii daynayaa uuna tukon tukinay marka haddaanu bireega ugu qaban markuu jidka toosan gaadho xagga kale u dhaafay waatay culimmadu leeyihiin labadaana kala jecla labadaana ma kala jecla nabiguna aad buu uga digay axaadiis badan wa can sacd bni abi waqaasin radia allahu tacaala can qaala wuxuu ihi radda waa celiye oo waa ka diiday rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam calaa cuhmaana bni madcuun atabatula guurka inuu iska daayo atabatul waa alinqiaacu can اnikaaxi ishtigaala biاlcibaada in laga go'o guurka faraha laga qaado iyadoo lagu mashquulayo cibaadada walow adina lahu hadduu u fasixi lahaa lakhtasayna waanu isdhufaani lahay sacd bin abi waqaas baa leh wuxuu nabigu diiday calayhi salaau wasalaam guurka in la yska daayo warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhim ila ibtigaaa ridwaan illah laa rahbaaniyata fi lislaam diinta islaam dad masjidka iska fadhiya oo guur iyo shaqo iyo noloshii ummadda aan ka qayb galay qolyaha kaniisadaha lagu yaqaana muslimka laguma yaqaan laguma yaqaan inuu guursado shaqaysto ayaa laga doonaya nabigu waa ka diida calayhi salaatu wasalaam sacad ibnu abi waqaas wuxuu leeyahy haddii loo fasixi lahaa isaga annagu waabaanu sii dhaafi lahaynoo waanu isdhufaani lahay in la isdhufaanaa xaaraan wey waxaa laga yaabaa hadalkaa inuu yidhi intii aan la xaaraantinimayn ama hadalkaa waxa uu yidhi uga jeeda dhufaankii dhabta ahaa ma aha laakiin sidaanu guurka uga fogaanayno xaalka xaalkayagu uu gaadhayo sidii dad dhufaanan oo kale sidaanaan guurkaba hawadiisa iyo dareenkiisuba aanu noo gelin marka tabatulkaasina in loo badrheedho waxaa weeye xaaraam ma banaana wa can umi xabiibata binti abi sufyaan radia allahu tacaala canha annaha qaalat waxay tihi yaa rasuula allah inkix guurso ukhtii walaashay ibnata abi sufyaana ah oo loo yaqaanay cazata binti abi sufyaan walaashay la guursay tiri qaala wuxu uhi nabigu aw dalik oo sidaa miyaad jeceshahay faqultu waxaan ku uhi nacam haa lastu laka kuuma ihi bimukhliyatin mid kuu gaara wa axabbu man shaarakani waxaan ugu jecelahay cidda ila wadaagta fii khayrin wanaag ukhtii walaashay baan jecelahay kollayba dumar kala imanaye walaashay inay ila kaa wadaagto baan jecelahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu ku yihi ina dalika arrinkaasi laa yaxilu lii xalaal ima ah qaalat waxay tidhi sababtii hadalkaa ku kalifay bay sheegaysa fa inaa anagu nuxadadu waxaa naloo sheegaya annaka turiidu inaad doonayso an tankixa inaad guursato binta abi salama abi salama inantiisa oo duro la yidhaahdo qaala wuxuu ihi binta ummi salama ma waxaad u ujeeddaa tii ummu salamana ay dhashay aabbaheed baa la sheegay nabiguna hooyadeed buu ka dabageyey qaalat waxay tidhi qultu waxaan idhi nacam haa qaala wuxuu uhi nabigu inahaa yad low lam takun haddaanay ahay rabiibatii gabadhii xaaskaygu ay dhashay oo fii xajri aniga ila nool maa xallat lii xalaal iima noqoteen inahaa yadu labnatu akhii walaalkay inantiisi weeye min aradaacati naas nuujintana aan walaala ku nahay ardacatni waa i nuujisay wa abaa salamata oo inantaa aabbaheeda huwaybatu gabadhii la odhanayay falaa tacridna ha ii soo bandhigina calaya korkayga banaatikunna hablihiinna walaa akhawaatikuna iyo walaaladiintoona qaala curwatu waxau hi ibnu zubayr wa huwaybatu waa mawlaatun addoon oo liabii lahbin u sugnaatay actaqahaa waa xoreeyey fa ardacat waa nuujisay annabiya sala allahu calayhi wasalam falamaa maata markuu dhintay abuu lahbin ra'aahu waa arkay bacdu ahlihi qoyskiisa qaar ka mida bishari xiibatin ay bishari xaalatin xaalatii ugu xumayd ayay ku arkeen faqaala lahu waxa uu ku uhi kaa qoyskiisaah maadaa laqiita maxaad la kulantay aakhiro qaala abulahbin waxa waxau uhi lam alqa bacdakum idinka dabadiin lamaan kulmin khayran wax wanaaga hayra annii suqiitu mooyaane in laygu waraabiyey fii haadihi gabadhan bicataaqatii xorayntii aan xoreeyey uwaybata uwaybaan xoreeyey ayra anii suqiitu mooyaane in laygu waraabiyey fii haadihi oo waxa weeye suulka iyo murdisada intaa u dhaxaysa in leeg baa biyo laygu shubay waa intaa wey intaasaa laygu waraabiyey bicataaqatii xorayntii aan xoreeyey uwaybata uwayba musanifku waxau hi alxiiba bikasri waa alxaala wey xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa dumarka la xaaraantinimeeyey qaybo ka mida ah. ilaahay baa kitaabkiisa ku faahfaahiyey xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum aayadda suurat nisaa ee dheer waxaa xadiiskan lagu sheegay aayaddana waa ku sugan tahay ninku gabadh iyo walaasheed inaanu wada guursanayn nabigu wuxuu uhi inaha laa taxillu lii walaashaa xalaal ima ah wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf waa la waxaana looga jeedaa inuu jamciyo oo isu keeno oo isagoo qaba ama ciddadii ay ku jirto inaanu tii kala guursan laakiin haddii ay ka dhimato ama uu furo oo ay cadad baxdo walaasheed waa guursan kara wuxuu kaloo nabigu tilmaamay calayhi salaau wasalaam xaaskii aad la aqalgashay inantii ay wadatay ee cid kale u dhashay ama aanay wadan ee iyadu ay dhashay guurkeedu inaanu bannaanayn arabiiba xadiiskan waxaa la tilmaamay fii xajri aayaddana waa lagu tilmaamay warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum laakiin labaduba aalib bay usoo baxeen mafhuum laga qaadan maayo sababtu waa maxay inantu inta badan hooyadeed bay la nooshaa haddii nin kala guursado sida badan ninkaasay la nooshaa marka xaalada aalibkaabaa la sheegay laakiin macnuhu ma aha haddaanay kula noolayn oo aabbaheedu haysto ninkii kaaga horeeyey guurkeedu waa kuu bannaanya loogama jeedo waxaana shariya inantaa lagu diidayee rabiibada ah hooyadeed inaad la aqal gasho oo aada u galmooto ilaahay wuxuu ihi allaatii dakhaltum bihinna aada la aqal gasheen culimmaduna waxay ku ijmaaceen aqalgalkaasi khalwo keliya inaanay ku fillayn oo khalwada waxa weeye marka laga hadlayo gabadhii la mehersaday ee aan lala aqalgelin ee la furay meherkeedu muxuu noqonay nus buu noqonay laakiin haddii daahyada la sii daayo qolkana hoosta laga xidho meherkeedu kaamil wey kaamil buu noqonay ida ustilat isutuur wa uqliqat ilabwaab xataa haddii la yidhaahdo galma ma dhicin khalwadii ay dhammaystiray laakiin masaladan waxaa lagu ijmaacay hadday xitaa taasi dhacdo oo galma aanay dhicin inantii xaaraantinimo weyso yacni sidaa hadduu ku furo iyadoo mehersan oo ula khalwooday laakiin aanu u dhowaan rabiibadii waa u bannaan bay yidhahdeen waxaa kaloo la haleeshiinayaa inantaa ay dhashay waxaa la mida inantaasi inanta ay sii dhashay ama wiilkii ay dhashay inanta ay dhashay waa ubadkeedii waa xaaskaagii waxa weeye inanay ayeeye u tahay oo inanteedu dhashay iyaduna waa lami inanay ayeeye u tahay oo wiilkeedu dhalay waa ubadkeedii iyadoon bay ka farcameen ma banaana rabiibaday soo gelaya waxaa kaloo xadiisku tilmaamay waxa weeye gabadhii ee aada adeerka u ahayd xagga naas nuujinta iyaduna inaanay bannaanayn ninkii aada naasnuujinta ku walaalowday ee aad naas wada cabteen inantiisu kuma bannaana waynoo iman doonta wacan abi hurayrata radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam laa yujmacu laysuma geeyo bayna almar'ati haweenaydii iyo wa cammatiha tii eeddada u ahayd iyo bayna almar'ati gabadhi iyo wakhaalatihaa khaalatihaa habaryarteed xadiiskana wuxuu tilmaamayaa waxa weeye gabadh iyo eedadeed gabadh iyo habaryarteed inaan la wada guursanin waxay la mid tahay labadii hablood ee walaalaha ahaa jamcintaa la diiday laakiin mid haddaad furtay cadad baxdo ama ay kaa dhimato ta kale xegsiisa lagu siiyo dhib male waa bannaan laakiin in caqdi laysugu wada keeno ayaa la diiday cillada loo diidayaana hadday noqdaan dumar dangala ah oo la wada qabo waxa weeye hinaaso iyo xafaaltan iyo cadaawad iyo baqdaa baa ka dhalanaya waana dad qaraabo maxram ah markaa ma bannaana waxaa la mida ah bay culimmadu yidhaahdeen oo qaacido noqonaysa laba dumara oo kasta oo labadaa dumara haddii mid nin laga soo qaado inay isguursadaan ay xaaraan tahay waxa weeye ma bannaana labadaa meel in la ysku wada keeno laba dumar oo haddii labadaa mid ka mida nin laga soo qaado midna dumarnimadeeda loo daayo guurkoodu uu xaaraan noqonayo maxram isu hadday laba dumara noqdaan in guur lagu kulmiyaa ma bannaana ma bannaana cilladuna waa taa inu xadiidkani wuxuu khasisayaa markii ilaahay uu soo faahfaahiyey dumarka la xaaraantinimeeyey ilaahay wuxuu hi wa uxilla lakum maa waraa'a dalik intaa lasoo sheegay wixii ka soo hadhay ilaahay waa idin xalaalay marka waa caam caamka waxyaabaha ka baxaya waxaa ka mida masaladan inuu hadda ka hadlay labadii maxrabka isu ahaa waxa weeye inaan la kulminayn an cuqbata bni caamir radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam ina axaqa shuruudi shuruudda waxaa ugu mudan an tuufuu bihi inaa oofisaan oo aa ka soo baxdaan ma staxlaltum kii aa ku xalaashateen bihi shuruuddaas alfuruuja xubnaha aa ku xalaashateen xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ashuruudu fi nikaax shuruudu nikaax iyo ashuruudu fi nikax waa la kala fahmaan filay shuruud اlbayc iyo ashuruudu fi lbayc wataynu soo kala sheegay marka hadda ka hadla mayna shuruudi nikaax nikaaxu muxuu ku ansaxay waxaa laga hadlayaa dadkii laga helay shuruudii nikaaxu ku ansaxayay baa shuruud iyagu samaysanaya dheeraada shuruud fi اnikaax markaa nabigu wuxu uhi alayhi الsalaau wasalaam qaaciduuna siiyey shuruud la oofiyo waatii xadiiskii ahaa almuslimuuna calى shuruuطihim ila sharطa axalla xaraama aw xarama xalaala muslimiintu waa wixii ay isku shardistaan waa inay isu oofiyaan haddaanu sharciga khilaafsanayn asalku sidaa wey xadiiskan wuxuu tilmaamaya shuruuddaasi waa caam guurka iyo hawlo kalaba iyo ganacsigu gelaya laakiin xadiiskan wuxuu tilmaamayaa shuruudda guurkuna inay ugu mudan tahay shuruud la wada galo waa kuwa ugu mudan buu buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa ninkii hadduu shuruud sameeyo ama gabadhii ay samayso waa in loo tiixgeliyo wy laakiin shuruuddaasi waa maxay waynu kala qaadayn shaaficiyadu saddex bay u kala qaadaan qaybta koowaad waa shuruud caqdigu keensanaya saynu baycaba ku soo sheegnay caqdigu keensanaya oo labadii isguursanayay ayaa ninkii wuxuu yidhi inaan ku helayo oo aad naftaada ii diiday baa ii shardiga dee taa waxaa keensan lahaa guurkaa keensan lahaa marka macno wey kuma fadhiyo guurkuna waa ansax meherka hadday sheegaanna waa ansax wey shardigaasina waa takiidu macno ma soo kordhina ama baa waxay tidhi waxaa ii shardiya inaad bilkaygaysiinayso mar haddii la guursaday dee in la biiliyaa waa maxay caqdigaa keensanay caqdigaa keensanay markaa kaasi wax dhiban male waa iska taakiidu culimmada qaarna waxay dhahaan waa lagu wuxuu ka dhigaya inaan la sheegin waayo heshiiskaaba keensanay kaasi waa mid wey qaybta labaad shardigu waa shardi khilaafsan wixii nikaaxu keensanay laakiin ujeeddadii ugu weyneyd ee guurka waxba yeeli maayo laakiin si kale uu khilaafsany marka la isguursanayo ujeeddada ugu weyne waa maxay waa maxay waataynu hadda soo qeexay yaxilu listimtaac galmadii baa bannaan ujeeddadaas guurka ugu weyne meesheedii way taallaa laakiin caqdigii nikaaxu ma keensanayo shardiga noocaas waa maxay sida gabadh baad guursanaysaa xoogaa qabi ku jirto waxay tihi waa isguursanaynaa laakiin hal shari baan kugu xidhay haddaad ii guursato mid dambe guursan maysid inta noloshaada ka hadho ama intaynu wada joogno waxaa shardiya inaadan mid kale guursanin caqdiguna dee keensan maayo bal uu khilaafsan yahy oo guur kale in loo diido waa wax caqdiga khilaafsan ama wuxuu yidhi waxa shardiya inaanan ku biilinay iyo wixii la mida maqsuudkii nikaaxa waa khilaafsany laakiin kii ugu weynaaye galmada ma saamayna galmadii diyaar bay u tahay ma diidana waxa weeye shaaficiyadu waxay leeyihiin shardigu waa baail wey shardigaas waa ka kac laakiin guurku waa ansaxay guurku waa ansaxaya qisadii bariira waataynu soo marnay washtariطii lahum اlwalaa kulu sharطi laysa fi kitaab اllahi fahuwa bail wain kaana miata shar shardigaa wuxuu noqonayaa ka kac guurkuna waa ansaxaya waxaa kaloo ka kac noqonaya mar haddii shardigii lagu heshiiyey uu ka kac noqday meherkii la magacaabayna ka kac buu noqonaya waayo shuruuddaa marka la ysku xidhay waxaa dhinac socda meherkii la magacaabay ayaa dhinac socda markaa xidhiidh baa ka dhexeeya tusaale ahaan marka shuruuddii aynu hadda sheegayna gabadhii ay leedahay ila guursan maysa markuu ka yeelo waxaa laga yaabaa inuu idhaahdo adiguna dee meherka jabi kula guursan maayo waa kaa yeelay meher jabadh iga dhig mid dambe kula guursan maayo cagsiguna waa la mid ninku markuu shuruud sheegto gabadhi waxaa laga yaabaa meherkii inay badiso marka waxay leeyihiin shardigii hadduu faasid noqday meherkii la magacaabayna faasid buu noqonay waa wixii noocaasa qaybta saddexaad ujeeddadii guurka loogu talagalay ayuu jabinayay gabadhii buu guursanayaa waxay tihi shardi baan leeya oo waa maxay itaaban maysid oon isqabaynaa sidii diinkii iyo abeesadii <laughs> baynu hawada iska qabayna marka guurku waa ka kac wey guurkaasi ma ansaxay saddexaasay u qaybiyeen qaybtaa dhexe waxaa ku tawasuca ay shaaficiyadu leeyihiin iyo culimo badan oo kale waa ka kac laakiin nikaax waa ansaxayaa xanaabiladu way socodsiiyaan oo waxay leeyihiin haddii gabadhu ay tiraahdo ila guursan maysid u ansaxay shuruudda hadday ku xidho ama ay tiraahdo maalan magaalada iga saari maysid isagaa dee maamulay markaa duruuftu meelo badan bay la aadaysa magaaladaa iga saari maysid bay caqdigii ku shardisa iyo wixii la mida xanaabiladu waxaasoo dhan way ogolyihin iyo way fasaxayan an cabdlahi bni بن radi allahu الله canhuma ana أن اllahi sal اllahu الله عليه naha waa diiday can ishiaari ay can nikaaxi shiaar waxa weeye guurka shiaarka loo yaqaano oo ah meherka inaan la sheegin ashuquur waa haygu inuu madhnaado shaygu inuu madhnaado wadaa'ifu shaakira waa aragtee ma waaifu shaia wshikaaru an yusawija waa inuu guuriyo alrajulu ninku ibnatahu inantiisa calaa an yusawijahu inuu u guuriyo ka kale ibnatahu inantiisa walxaal laysa baynahumaa asadaaqu iyadoo wax mehera aan la sheegin xadiidkani wuxuu tilmaamaya guurka noocaasa ninkuu odhanayo inantaada ii guuri anna inantaydaan kuu guurinayaa labada gabdhood iyo xubnahoodaynu isdhaafsanayna wax meherana ma leh oo labadoodu sidii alaab laysku bedelanayo labadii hablood ay ka dhigayaan waa la xaaraantinimay culimmaduna waa ku ijmaacsan yihiin inay xaaraan tahay caqdigaasina waa baail wey ansixi maayo guurkaasi cumar ibnu khaaab zayd ibnu haabit mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo saxaabo kale ayaa tilmaamay inay baail tahay muxuu baail u yahay sida aynu ku arkayno tafsiirka lagu macneeyey shiqaarka waa meherka aan la sheegin ee labadii xubnood laysku bedelay culimmada qaar waxay yidhaahdeen maya waxa faasid looga dhigay in guur guur lagu xido inantaydaan kuu guurinayaa laakiin waxaa shardiya adiguna taada inaad ii guuriso markaa isku xidhkaasaa la diidayaa waana sida imaamu axmed iyo leeyihiin waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya in waxa weeye gabadha sharcigu uu karaameeyey oo aanay ahayn badeecad aanay ahayn meherkan iyadu inay iska leedahay xaq ay iyadu leedahay ay tahay labadii waalid ama labadii xigto ee weliga ka ah inaanay dumarkii isku badbedelayn isdhaafsanay wa can caliy bni abi aalibin radia allahu tacaala canh ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa waa diiday can nikaaxi lmutcati guurka mudaysan waa diiday nebigu yowma khaybar ayuu diiday sanadkii toddobaad wey wa can luxuumi lxumuri lahliya dameeraha dad joogtaana waa dameerkan caadiga ina dhex jooga hilibkoodana nebigu waa xaaraantinimeeyey sanadkaas xadiidkani wuxuu ka hadlayaa kitaabu lacima waa inoo iman doonaa hilibada iyo maxaa xaaraana laakiin nikaaxu lmutca nikaaxu lmutca waa guur muddaysan oo muddo lagu xidhay muddadaasi ama ha badato ama ha yaraato waa guur la muddaynay oo marka la heshiinaya muddo lagu heshiinaya muddadaasi markay dhammaato guurkii waa dhammaada fasakh iyo furiin iyo khulci uma baahna maalinkii markuu dhammaado ayuu guurkaasi la dhammaanaya waa la xaaraantinimi waxaa loo bixiyey lmutaca waayo waa guur looga jeedo raaxaysi keliya in laysku istimtaaco gabadhii waxaa usii dheer iyaduna inay lacagna ay ku sii raaxaysato danaheeda ku qabsato inay waxa weeye helayso xaaraan waana ijmaac inuu xaaraan yahay raafidada eraaniyiinta iyo dee dadkii la madhaba ayaa waxa weeye aaminsan oo ilaa hadda ku camal fala bal axaadiis badan oo mawduuca beena bay u sameeyeen oy leeyihiin diinta meel weyn buu kaga jira man lam yatamatac falaysa mina ninkaan tamatuc inagama mid ah tiscatu kada wax badan bay u sheegaan fadaaila mutacadu sidaynu xadiiska ka fahmayna yowma khaybar ayaa la xaaraantinimayay marka waxaa jirtay xilli uu baa jiray axaadiis badanna waa ku timi kunaa nastamticu bilqabdati min altamri wاdaqiiq alayaama wاllayaali waxaanu ku mutcaysanaynay xantoobooyin daqiiqa ama timira maalmo iyo habeeni ayaanu dumarka ku mutcaysanay laakiin markii dambe nabigu waa xaaraantinmay walibana fatxu maka tani sanadkii toddobaad bay ahayd fatxu maka sanadkii wuxu uhi nabigu calayhi الsalaau wasalaam inii qad adintu lakum fi اlistimtaaci bالnisa horaan idinku fasax wa ina allaha qad xarama dalika ilى ywmi اlqiyaama ilaahayna waa xaaraantinimeeyey ilaa qiyaamaha laga gaadhay ilaa qiyaamaha laga gaadhay mutcada waa la fahmaan filay waa guurka muddaysan laakiin su-aal baan idin weydiinay waxaa jira guur hadda la sameeyo walibana inagu aad uma naqaane qolada khaliij ilaahay lacagta u dhiibay ee caalamka u dalxiistaga taga andunisiyu tagayaa ama wadan kale bil fas haystaa inan yarii doona buu odhanaya wuxuu doonayaa bisha inuu qabo laakiin si caadi ugu golo fadhiisanaya muddada isagaa niyadda ku haya fasaxiisuu doonayaa inuu qabo bisha ama wiiga ama waxa weeye bishii hadduu doono labuu kala qaybinay ama tobankii cishaa mid buu guursanay culimadu waa isku khilaafeen khilaaf baa ka dhex taagan qaar waxay leeyihiin shuruudii iyo wixii loogu talagalay heshiiska iyo nikaax mar hadday u dhan tahay waa saxiix culimmo kalena waxay leeyihiin waa xaaraan oo ma banaana walibaana markay dee xaaladu sidaa noqoto ee waxa weeye lagu talagelaye safar loo gelay waxa weeye xaaraan bay noqonaysa waxaa sii xaaraantinimaynaya waxaa ka mida si kastoo shuruudihiisu ugu dhan yihiin waxa weeye banaatu nnaas in sidaa loo galo maaha qofna ma jecla hablihiisa iyo walaaladii nin socoto ah oo ku tala gasho laba wiig inuu qabo kadib iska dhoofo ciidna ma ogola waxaad naftaada la jeclayna waxaa weeye dadka la jeclaan maysid markaa ma banaana waa annikaaxu almuaqat waxaana loo yaqaanaa nikaaxu lmisfaar ama nikaaxu safar safarka guurkiisaa loo yaqaana intaad safarka tahay inaad aad qac ka siiso wacan abi hurayrata radia allahu tacaala canh ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi laa tunkaxu lama guursado alayimu xataa tustamara ilaa waxa weeye tale la weydiinay walaa tunkaxu lama guursado albikru bikradii tii aan la guursan xataa tustadana ilaa fasax la weydiisanay qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuul allah fakayfa idnuha idankeedu waa maxay qaala wuxuu hi an waa inay aamusta wey xadiiskana wuxuu tilmaamayaa gabadha carmalka ah in tale la weydiiyo haddii cidii ay soo doonta waana lagu ijmaacsan yahay inaan la khasbay gabadhii guur soo martay tustamar waxaa loo yidhi waa inay hadashaa aamus lagu meherin maayo mar hadday carmal tahay waa iyada way hadli kartaa khibrad bay leedahay way dhiirantahay amaa bikrada iyadana idan baa la weydiinayaa sida loo badan yahay ama raajixa iyadana la khasbi maayo gabadh weyn hadday tahay inan yaroo aan qaan gaadhin haddii ay tahay de iyada waxbaba la weydiin maayo caqli wax lagu weydiiyaba male guurkeeduna waa ansaxay hadday yarta lakin de waxaa lala aqalgalayaa markay weynaato laakiin gabadhii weynayd haddii la guurinayo waa in fasax la weydiiya laakiin nabigu wuxuu tilmaamay hadday aamusto ila odhan mayso waan doonaya ya walow zamankii isbedelay oo kuwani hadda si adag u hadlayaan oo bikrada iyo carmalkii <laughs> ay isku mid yihiin waa wax farqiga u dhaxay laakiin hadday dhacdo mid xishood badan ay aamusto iyada aamuskaa laguma helinayo mar haddaanay diidin iyada diidmada inay qayaxdo unbaa laga sugaya hadday qayaxi weydo waa la guurinaya an caaishaa radia allahu tacaala canha qaalat jaءat waa timi imraatu rifaacat alquradi ila nabiyi sal اllahu alayh wasalam bay u timi faqaalat waxay tihi kuntu agtiisaan ahaa yani waa i qabay faallaqanii waa i furay fabata waa gooyey alaaqii furitaankayga yani dalqadii ugu dambaysay buu i furay riwaayaadku caddaynaya saddexdii isma raacin laakiin dalqadii ugu dambaysay ayuu waxa weeye furay fatasawajtu waan guursaday bacdahu rifaaca dabadi cabdaraxmaan ibna azabiir ninka la yidhaahdo musalaxaynu ku soo mar waxa weeye almu'talif almukhtalif zubayr waa magacaas laakiin ninkan iyo wixii ka farcamay waa bani qurayda yahuudi buu ahaa saxaabiga cabdiraxmaan aabbihii oo zabiirana bani quraydihii la laayay ee mucaad xukumay ayuu ka mid ahaa marka zabiir baa la yidhahda ibnu zabiiri saaxibu wanajluhu bilfatxi wlkuufiyu ayضa miluhu marka zubayr ha odhan cabdiraxmaan bna zabiir wa inamaa macahu in kalaba maahe maciisa waxaa ah milu hudbati thawb marada dacalkeeda wax leeg xagga yaraanshaha iyo daciifnimada ayuu leeyihi xubintiisi bay ka hadlaysa fatabasama rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam nabigu waa dholla caddeey waayo qosalkiisu dholla caddayn buu ah gahgah ma ahay faqaala wuxuu ihi aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjicii inaad u laabata ilaa rifaaca ninkii hore laa maya xataa taduuqii ilaa aad ka dhadhaminayso cusaylatahum malabkiisa wayaduuqa uu dhadhaminayo cusaylataki malabkaaga qaalat waxay tihi walxaal abuu bakrin cindahu abuu bakar baa la joogay wa khaalid bnu saciid waa ibn alcaas bilbaabi albaabkuu taagan yahy yantadiru wuxuu sugayaa an yuudana lahu in loo fasaxo inuu nabiga u soo galo fanaadaa waa dhawaaqay abaa ayuu u dhawaaqay alaa tasmacu miyaadan maqlay ilaa haadihi tan maa tajharu bihi waxay codka kor ugu qaadayso cinda rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam waar gabadhan miyaadan maqlayn buui waxay ku hadlayso xadiidkan wuxuu tilmaamayaa haddii gabadhii saddexdii dalqadood loo dhammeeyo la furo ninkii furay inaanu guursanayn ilaa nin kale ay soo marto fain طalaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja hayra nikaaxaasina waa jimaac ay xataa yujaamicah ninkaasi waa inuu u galmoodaa waana sida xadiis kale tilmaamay hadduu meheriyey kala laabtaan ninkii ku noqon maayo waa inuu ninkaasi u tagaa xikmada looga leeya waa maxay waxaa la doonayaa ninku hadduu gabadha damac ka leeyahay inuu dalqadaha ilaashado waayo haddii ay ka dhammaadaan xaaskiisii uu muddada badan qabay ee ubadka u dhashay in la yidhaahdo nin kalaa guursaday yaa oo nin kalaa ay soo martay ragga waa ku adagtay waliba ragga qaar xifaaltanka ka dhexeeya waxaa laga yaaba ninay ishayeen ama isku shidayeen inuu markiiba markay islaantu cadadbaxda inuu ku ciqaabo oo ugu dambeeyo oo markiiba u guursado baa laga yaaba marka si loo ilaaliyo dalqadaha ayaa xukunkaa loo jidayy wuxuu kaloo xadiisku tilmaamaya guurkaasi waa inuu yahay guur saxiixa galmana ay dhacday hadduu noqdo guur faasida iyadana waxba lagu dhisi maayo can anas ibni maalikin radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi min asunati sunnada nabiga waxaa ka mid a ah, idaa tasawaja albikra gabadh bikraa haddii uu guursado cala ahayibi carmal uu ku dulguursado aqaama cindaha agteeda wuxuu ku nagaanaya oo u hoyanaya sabcan toddoba habeen wa qasama kadibna qaybintuu bilaabay wa idaa tasawaja hadduu guursado ahayiba hayib gabadh carmala cala albikri buu ku dul guursaday aqaama cindaha agteeda waa ku nagaanaya alaaan saddex uma qasama kadibna waa qaybinaya qaala abu qilaabata waxaa wuri oo anas xadiidka ka soo warinay cabdulahi bnu zayd iljarmi walow shiitu haddii aan doono la qultu waxaan odhanaya ina anasan rafacahu ila nabiyi sal allahu alayh wasalam waayo min asunnati waa fii xukmi lmarfuuc weeyi xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ninku isagoo xaas leh hadduu gabadh carmala guursado saddex habeen ayuu arooska la qaadanay hadduu la guursado xaaskiisa gabadh bikraana toddoba cisho ayuu siinayaa kadibna qaybintiibuu bilaabaya an ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaybintaasina waa waajib cadaaladana ku jirta waana habeenkii haddii caadadu tahay habeenkii haddii kalena waa maalinkii oo ragga qaar baa jira habeen oo dhan shaqeeya oo maalinkii soo hoyda iyaga waxaa la xisaabinayaa maalinkii ilaa habeenkii shaqu ku jira maalinkiibuu qaybinta bilaabay laakiin asalku waa habeenkii wa can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yii qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam low ana axadahum midkood idaa araada markuu doono an yaatiya inuu taga ahlahu xaaskiisa qaala hadduu odhan lahaa bismi illaah magaca ilaahay baan ku galmoonaya allaahumma ilaahayow jannibna naga dheere ashayaana shayaanka labadayada wa janib ka dheere ashayaana shayaanka maa rasaqtanaa waxaad nagu arsaaqayso oo ubada fa inahu shani in yuqadar haddii la qadara baynahuma dhexdooda waladu wiil ama ilmo fii daalika galmadaas ilaa hadduu ilmo ka sameeyo lam yadurahu ilmaha ma dhiba ashayaanu shayaanka abadan weligiiba shayaan dhibi maayo waxaanaynu ogsoonnahay dhibaatada shaydaanku diin iyo adduunyaba waa saamaynaysa diin iyo adduunyo labadaba waa saamaynaysa marka culimmada qaar waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa dhibaato adduunyaa looga jeeda adduunyada shaydaanku dhibi maayo amaa diintiis inuu waswaasiyo oo dembi geliyo oo waajib uu ka tago taa cidna laga badbaadin maayo nebi maxamed unbaa laga badbaadiyey walaakina allaha acaananii fa aslam shayaankaygu ilaahay baa igu kaalmeeyo waa islaama ama fa aslamu minhu waan ka badbaadaa cid ka badbaadaysaa ma jirto marka waa dhibaatadii adduunyo culimmada qaar waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa qof kastoo dhasha shaydaanku waa gujiyaa sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ciise iyo hooyadii mooyaane xadiikii bukhaariye muslim ku yimi shaydaankaa gujinaya markuu dhasho dabeedna waa ooyaya laakiin wiilka sidan ku dhasha gujadaasuu ka badbaadiy gujadaa lagaga oohinaya markuu dhasho ayuu ka badbaadiyey macnayaal kalena culimmadu waa ku tilmaameen qaar waxay idhaahdeen waxaa looga jeedaa dhib oo dhan baa looga jeedaa laakiin dhibkaas diin iyo adduunyaba waa gelaya laakiin shuruud buu leeyay shuruud buu leey asbaab buu leey mawaanic buu leey marka kani waa sabab shaydaanku inaanu ku dhibay laakiin adigu haddaad la timaado asbaab kale waxa weeye waa kugu dhacaysaa hawshaas iyo dhibkaasi waa kugu dhacaya culimmada qaar waxay yidhaahdeen shaydaanku dhibi maayo dhibaato uu diinta ka saaray islaamnimada dhib weyn ku samayn maayo islaamnimu ku dhimanay marka islaamnimada iyo firada ka taaban maayo laakiin waa laga yaabaa dunuub inuu geliyo iyadana waa lagu macnay an cuqbata bni caamir radia allahu tacaala can muhimadu waa in ducadaa lagu dadaalo weeye odaygii layidhi bisika u qabo muxuu yidhi marka horena ka taqtaqsani marka dambena ka taagdarni buui marka horena waa degdegsana marka dambena waa lagu kala tegey buui can cuqbata bni caamir radia allahu tacaala canh ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama qaala idinkaan idinkala digaya iyo wdukhuula in loo galo cala nisaa'i dumar faqaala wuxuu ihi rajulu min alansaar yaa rasuula allah ara'ayta waxaad ka warantaa alxamwa ninka qaraabadiisa ka waran qaala wuxuu ihi alxamwa almowt waa geeri wey yani xagga diinta marka laga eego waa wad wey waa khatar wey halaag wey walimuslim can abi aahir can ibni wahbin cabdilahi bni wahb qaala wuxuu ihi samictu leyt waa ibna sacad yaquulu isagoo leh akhu zawji weeye waa ninka walaalkii oo gabadha dumaashigeed ah iyo wamaa ashbahahu wixii shabahayay oo min aqaaribi zawji ah ninka qaraabadiisa ah ibn lcami iyo wanaxwihi wixii lamida xadiidkan wuxuu aada uga digayaa dumarka ajaanibta ah xataa walaalkaa hadduu qabo qaraabadaadu haddii ay qabto inaan la sahashan oo aan lala khalwoon oo keligood aan loo gelin waayo mafaasid badan iyo fitno badan baa ka dhalanaysa waxaa aqaaribu zawj loo sheegay ninka xigtadiis waayo waa laga aamin qabaa waa xayd waxa weeye kala xishoonaya markaa inay iswunguraynayaan la fili maayo markaa sidaa awgeed ayaa nabigu halaag ku tilmaamay waayo dadku la yaabi maayaan nin ajnabi aan xidhiidh la lahayn hadduu guriga soo galo jaarkaa sheegay iyo dadkao dhan laakiin haddii la yidhaahdo waa ninka walaalkii guriguu ku noolyahy oo keligeed la nool yahay cidila yaabi mayso waayo xagga ninkaa laga eegaya waxaa la odhanaya waa walaalo guriga walaalkiibu bu jooga laakiin yuu la nool yahay dee wuxuu la nool yahay gabadh ajnabiyuu la nool yahay aan maxram ahayn aan maxram ahayn markaa fidno badan baa ka dhacaysa xilliyada qaar waxaa dhacday ninkii guriga lahaay oo dhoobsan oo fasaxyada intuu yimaado saddex ciyaala dhalay oo beri dambe isbaadhay oo layidhi madhale isbaat walaalkii baa u dhalay oo guriga jooga baa u tarmiyey markaa waa iska fasaad baabu sadaaqi wuxuu baab u yahay meherka sadaaq waxaa la yidhaahdaa waa waa meherka waa gabadha waxa la siiyo ee xoola ah iyo wixii booskiisa istaagaya waxaana sadaaq loogu bixiya min asidqi baa laga keenay meher inaad bixisaa waxay sheegaysaa inay dhabkaa tahay guurku guurku inuu dhabkaa yahay وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أعتقa waa xorey صفية ayuu xorey وجacala waa yeelay citقaha xoraynteeda صadاaqahaa meherkeedii buu ka dhigay xadiisku wuxuu tilmaamayaa gabadha in meher la siiyo kow laba waxyaabaha meherka noqonaya waxaa ka mida gabadhii addoontaada ahayd haddii aad xorayso in waxa weeye meher iyo ka badan badanba ay tahay waayo waxaa laga yaabaa lacag yar inaad siin lahayd inaad addoonnimada ka saartaana ka weyn waayo sayladaa la geenaya gebigeeda waa la iibinaya hadday addoon tahay waa qof dhanoo la iibinaya marka waa meher aad u qaaliya wey nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaariiyo muslim min xadiii abi muusa wuxuu hi alaaatu lahum ajraan saddex nin laba ajar bay leeyihi rajulu min ahli اlkitaab aamana binabiyihi wa aamana bimuxamadi sal اllahu alayh wasalam iyo alcabd اlmamluuk ida addaa xaqa allahi wa xaqa mawaali ka saddexaadna rajulu kanat cindahu ama faadabaha faaxsana tacdiibaha wa callamaha faaxsana tacliimaha uma actaqaha fatazawajaha waxbuu baray uu edbiyey uu xoreeyey kadibna waa guursaday laba ajar buu leeyahay buuri nabigu alayh الsalaatu wasalaam وcan salim bni sacdin saacidiyi radi allahu tacala canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam jaaءat waxa u timi imraatun haweeney faqaalat waxay tihi inii anigu wahabtu waan hibeey nafsii naftayda laka adaan kuu hibeey faqaamat waa istaagtay طawiila ay zamana طawiila muddo dheer ayay nabiga hortaagnay faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuul allah zawijniiha aniga ii guuri in lam yakun laka biha xaajatu haddaadan dan ka lahayn faqaala wuxuu hi hal cindaka min shay wax ma haysaa tusdiquhaa meher aad uga dhigto faqaala wuxuu hi maa cindii agtayda maaha ilaa izaarii haada hoos guntiga waa macawis waa go-uu guntanaa kaasun baan hayaa buuhi hoos guntigaada in acaytaha haddaad iyada siiso jalasta gurigaad fadhiisanaysa walaa izaara laka waxaad xidhatana male faltamis baadh shayan wax baadh qaala wuxuu hi maa ajidu heli maayo qaala wuxuu hi iltamis baadh walow khaataman haba noqdo waxaa la baadhaya kaatun min xadiidin bir ka samaysan faltamasa waxbuu soo baadh baadha falam yajid shayan waxba ma soo helin faqaala rasuulu laahi sal allahu alayhi wasalam waxa uu ku yidhi zawajtukaha waxaan kuugu guuriyey bimaa macaka waxa macaga ahaaday oo min alqur'aani qur'aanka ah alfaada qaarna waxaa ku yimi amacaka shayun min alqur'aan qur-aanka wax maka haysaa haabun oo maxaad haysaa suuratu kada wa kada wa suwaran cadada sheegay intaasaad gabadha meher uga dhigaysaa laakiin barto ayaa lagugu meherinaya maaha inuu meel iska fadhiisto isagoo akhriya maa iyada inuu baro oo halkaa uu gaarsiiyo xadiisku wuxuu tilmaamaya gabadhu inay nafteeda hibayn karto meher la-aanna nebiga ay nafteeda ugu hibayn karto taasina nebigay gaar u tahay sida ilaahay uu tilmaamay khaalisatan laka min duuni lmuuminiin cid kale looma ogolo waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya meherku inuu waajib yahay meher la gabadh inaan lagu xalaashana laakiin meherkaasi wuxuu noqonayaa markii la ismehersanaya in la magacaabo iyo inaan la magacaabin kaash in laga dhigo dayn in laga dhigo siaa soomaalidu ku dhaqanto konton sanaa laysku ysku yeelanaya carabtaya waa laysu qadima bilowgaba iyadoo aan la aroosin baa meherka lasii bixiya hadday tiraa boqol garaamoo dahaba intaan la aroosin baa gacanta laga gelinaya dhaqankoodu waa sidaas waana sida fiican wey inaguna kolley waa iska daynteenu jecela bal haddii la bixiyaba gabadhu waxay isla tolom yaa lagu furaya iyagaaba inagu dhiirigelinaya inay dayn noqoto xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya ninkii lama odhan war waxoogaa daynana baadh xoolihiisa ku guursaali marka dayntana inaan lagu degdegin oo xoolo bini aadan inaadan iskaga guursan haddaad ku kabayso ku buuxbuuxinayso ama haftadaad iska bixin karta dhib male bil walba in yaraad iska bixinayso laakiin inaad dembina aadan iskaga raaxaysato wafaageeda iyo meeshaad ka bixin lahaydna aadan ogeyn iyadana xadiiskaynu ka qaadanayn oo ninkii markuu waxbaba soo waayo waa soo noqday dayndoon lama odhan waxaa kaloo xadiiska laga faaidaysanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadh islaameed oo aan qaraabadiisi ahayn inuu guuri karo aabbaheed iyo walaaladeedna aan waxba laga weydiinin laakiin nabiga unbaa iska leh nin shiikhi odhan maayo booskii nabigaa jooga xagga diingudbintuu ka joogaa laakiin gabdhaha muslimka ma bixin karo qaadigiibaa la mida madaxweynihiibaa la mida gabadha weligeedaa la weydiinaya xadiiska waxaynu ka faa'iidaysanaynaa meherku inuu noqonayo manfaco nafci inuu noqonayo gabadhii lacag lama sii laakiin waxbaa la baray waa manfaco haddaad tidhaahdo xisaabtaa ku baraya ay kugula heshiiso ay xisaabta daraynayso saasay ku soconaysa qur-aanka oo keliya ma haddaa tiraa ingilishtaan kuu dhigaya ma carabi waa manfacow waana sida shaaficiyada iyo xanaabiladu qabaan culimada qaar baa diiday laakiin asalku waa maxay waa xoola ninkii waxaa la yidhi xooladoon walow kaatuna ha noqoto wax baan wax doon asalku waa xoolaha wey وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى xadيiث kana ugu dambeey أن رsuuل اللhi الله عليه وسلم رأى wuxuu arkay عبدالرحمن بن cوف wlxaal calayhi korkiisa ay tahay radcun raad min zacfaraanin zacfaraan ah ama radcu zacfaraanin zacfaraan raadkii ayaa ka muuqanaya faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam waxau hi maahiyam waar xaalkaagu waa sidee yani abiici matihi huruud iyo waxbaa kaa muuqda faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allah tasawajtu waxaan guursaday imra'atan haweeney faqaala nabigu lama odhan meher ma siisay lama odhan geedka go-an meher la siina laakiin meherku waa noocee baa la weydiiyey maa astaktaha meherkeedu waa maxay qaala wuxuu ihi wasnu nawaatin nawaat miisaankeed oo min dahabin dahaba nawaadku waa waxay dahabka ku miisaamayeen waxaana lagu qiyaasay koob iyo toban garaam iyo jajab oo dahaba wax u dhigma koob iyo toban garaam oo dahaba ayaa lagu qadara ama shan dirham ayaa lagu qadara xadiiskani wuxuu tilmaamayaa kow in la diiday raggu inay ismariyaan zacfaraan iyo huruud iyo waxa la mida waxa dumarka isku qurxiyaan naha nabiyu sal allahu alayh wasalam an yatazacfara arajul ninku zacfaraan huruuddiina waa la mid inuu isticmaalo nebigu waa diiday waana ta keentay inuu ku arkay cabdiraxmaan ibni cawf marka culimmada qaar waxay leeyihiin qaadi ciyaad iyo nawowi iyo muxaqiqiin kale waxa weeye umuu barheedhin inuu marsado laakiin gabadhii marsatay markay dee wax wada wadaageen raadkii kaga hadhay ayuu nabigu ku arkay calayhi salaatu wasalaam sidaa waa ley qaarna waxay yidhaahdeen xaaladdu waa xaalad guud waxaan xilliyada kale bannaanayn baa bannaan marka guurnimada loo baneeyey zacfaraaniya wuxuu doonaba ninku inuu isticmaalo xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya meherka in la khafiifiyo dumarka waxaa ugu barako badan buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhba gabahkay gabadhay ka meher yarta min yumni almar'ati waxa weeye yusru mahriha meherkeedu inuu fudud yahay cabdiraxmaan ibni cawf oo maalqabeenadii saxaabada ka mida baa meherkiisi wuxuu ka dhigay shan dirham ayuu ka dhigay wax dhiba ah male qadarka sadaaquna haddii la badiyo iyo haddii la yareeyaba xad mare yaraan iyo badnaasho waa inuu xoolaya waxada male laakiin sunnadu waa in la yareeyo w wa aataytum ixdaahunna qintaara waa xoolaaan xad lahayn haddii la siiyana iyaduna waa bannaan tahay wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa in laynoo jideeye weliimada weliimada in laynoo jideeye weliimadana waanu garanaynaa marka la aroosto waa cuntada dadka loo sameeyo shardina ma aha in neef la qalo waana lagu ijmaacsan yahay khasab inaanay ahayn in waxa weeye neef la qalo laakiin wixii kuu fudud ayaa dadka u samaynaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam safiye markuu guursaday saxaabadii wuxuu ku casumay caano iyo subag iyo timir intaasuu isu raacay caano iyo subag iyo timir zayna markuu guursadayna ceesh iyo hilib hilib waxaa looga jeedaa neef maqali waxoogaa hiliba iyo waxoogaa khubusa ayuu isugu daray nabigu calayhi salaatu wasalaam marka wax dhiba male laakiin culimadu waxay yidhaahdeen waa bilkoo kale liyunfiq duu sacatin min sacati inuu wixii uu awoodayo si dadkuna ula farxaan hadduu laba neef awoodayo shan neef haduu awoodayo wixii u fudud inuu ku weliimayso waktiga weliimada inagu ilmaynu ka dhignaa xilmaynu weliimada ka dhignaa aqalgalka dabadi baynu ka dhignaa marka la aqalgalo ku dhaco maalinka ku xigaynu ka dhignaa waa sida loo badan yahay axaadiistuna u badan tahay nabiguna samaynaya calayhi salaatu wasalaam habeenkii uu aqalgalay maalinkii ka dambeeyey ayuu nabigu waliimada samayn jiray asbaxa caruusan bizaynab fadaca dadkii buu u yeedha waaguna wuxuu u baryay isagoo caruus culimmada qaar waxay yidhaahdeen maya waa marka la aqal gelay waxa weeye gabadha marka la soo hoynayo galabtii iyo habeenkii la soo xaraynayo ama qadadii haddii gelkii dambe la keenayo markaasaa laga dhigay xilligaas ayaa laga dhigay qaar waxay yidhaahdeen waa xilliga meher ku dhacay meherkaa la raacinay haddii aqalgalku ka dambeeyo weliima male waa cinda alcaqdi qoladan koonfurtuna iyagu waxay israaciyaan cinda alcaqdi wa cinda adukhuul labada qol bay isu geeyeen waana sunno wanaagsan oo dee kharashkiina ku yaraanay meherkii gabadhii baa la meherinayaa waa la hilibaynayaa marka meeshaa lagu kala tagana gabadhii gurigaa la geynaya saasay hawshii ku dhammaatay wasala allahu wabaarig halka waxa weeye fadhi hore dadka qaarna hibadii xoogaa fadhiyaa loo samaynayaa kharash baa ku baxaya meherintii waa fadhi kale arooskii waa mar kale welimadii waa mar kale intaasoo xafladood ayaa iska dabadhacaya laakiin waxaynu ku soo ururinaynaa wakhtigeedu waa waasic weeye wallahu tacaala aclam wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslem